cashiirada meesha aka xariiraadka ka qaybgala meelaha xooga yar saara waa arrimo aad loogu baahan yaho muhim sifaatu axrufi lhijaa'i waa toddobiyo toban shan iyo shan waa isudid waana mashhuur shan iyo shanta isudidka a ah, ka waxaa ka ah jahri rikhu istifaal infitaax ismaad shantaas iyo shantii udidka ahayd weeyaan didkeeduna waa ma aragtay kolkaas si cad igaga qaada buu sheekhu ku yidhi waa kan didka iska fiiri jahris uguma horaynin didkiisu waa mahmuus mahmuuska xuruuftiisu waa maxay faxaahu shasun sakata shasun shaksi baa sakata aamusay oo faxadahu waxaa ku baraarujiyey shaksi kale ayaa ku booriyey an yatakalam midbaa aamuso midbaa hadal ku yii maxaad aamusan oo faxadahu shasun baa ku booriyey intaasi waa maxay waa mahmuus macnaha xagga dambu sheekh ku kadeenay shadiid shadiid maaragtay kolkaa jahru maxaa ku xigay riqun soo maaha rikhun didkeedii ah wey shadiiduhaa ajid qain bakat weya ajidu waxaan maqlahayaa qain gabadhii la odhan jirayoo bakate oyday ayaan maqlahayaa ayib shidi iyo rakhaawo maxaa udhexeeya lin cumar baa udhexeeya isticluhu waa maxay idkusa dain ayuu kolkaa maaragtay kuu noqonaya sood bood o do waa maxay waa ibaaq fira min lubbin fara min lubbin waa maxay waa idlaam intaa maxaa kugu dhammaaday tobankii isudidka abaa ah kugu dhammaaday macaanidana sheekhaan ku dayn doonaa insha allahu tacaala safiirku waa saad iyo siin oo labaduba ay bilaa dhibic yihiin iyo zaay qodubu jadinna waa qalqale liinkuna waa waaw iyo ya kolkaa maaragta iyukuu noqonayaa la garanhayo maxaa lagu garanhayaa waa inay fadxo reebtabay kolka ay ku noqonaysa laam iyo raana maxay iska leeyihiin oo lagu sifeeyey inxiraaf takriir yaa iska leh ra baa iska leh tafashina shiin baa iska leh istiaalana doad baa iska leh intaa haddii aad koobto dee cilmi yaqiin aad koobtay oo xaqiiqa halkaa waxaa kuugu dhan tiradii sifaada ayaa kuugu dhan sifaadani marka way qaybsataa sifaantu labay uqaybsantaa sifaad laazime ah iyo sifaat hayru laazim laazimadu kolkaa ma aragtay toddobiiyo tobankan inay gatrinadi ku noqonaya ayru laazimaduna waa ko iyo toban maxaa ka mid a ah idhaarka idqaamka iqlaamka ikhfaha madka tafkiimka tarqiiqa sabtada waqfiga xarakada sukuunka waxaan oo dhan waa maxay xaraku mar waxaad arkaysa oo reeban marna xarakaysan mar idaarsan ha soo garan maysa saasaad arkaysaa waa sifaat maxaa la yidhahaa hayru laazimaa waxaa kaloo jira magacyo kale ayaa jira ifaatuna inta keliyata ma hadday ifaatu fara badan tahay lakin ta agga ibnujasariga oo kale haddaan ka qaadano ifaat waxaa la yidhaahaa makhaarijta ka bilow ilaa ma aragtee halkee laga gaadho alwaqfu walibtida inta udhaxaysa o dhan waa maxay ifaat bay kolkaa noqonaya xataa mududiya waxaan waa wada sifaada sida aad arkays taa kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yihi wixii sharax xagga dambaan ka keenaynahay ifaatu axruf lhijaa xurufulhijaa-ida sifaadiisu sabca cashara weeyaan minhuna toddobiyo tobankaa waxaa ka mid ah hamsun khamso shan shan taasoo didda khamsin shan didkeed ahaatay taasoo tushtaharu la caan bixiyey oo lawada yaqaano caan ah jahrun iyo warikfun iyo wastifaalun iyo wanfitaaxun iyo ismaatu weeyaan wacarif garo diddaha didkeedii ku garo bilitibaaci si cad waa kane mahmuusuha mahmuuskeedu facatahu shaksu sakata weeyaan facatahu shaksi sakataynta ka soo hadhay maxay noqonaysaa jahri bay noqonaysaa amaa shadiiduhaa shidadeedii ajid qain bakat weeyaan ajid qain bakat waxa ka soo hadhay muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa rakhaawu noqonayaa inuu beyne beyne yahay mooye wa bayna shidatin wa bayna riqwi waxaa u dhexeeya wasfun wasdi riilin cumar buuna ku xasirisan yahay waa beyne beyne intaas soo maha wa culwaa culweeduna qid khusa batin weeyaan ad daad waaa wadaa ibaaq weyaan wafara wuxuu ka cararay min lubin caaila hiya iyadu alidlaaq waay xuruflidlaaq welisafiir waxaa usugnaaday asaad siin ayaa usugnaaday saadka iyo siinkaasoo muhmalataani la dhibica leeyo bilaa dhibica saasoo asalkii ahaa iyo wazaayun baa usugnaaday wa amaa qudbu jadin qalqalatun weeyaan wlliinuna waaw iyo weeye uma yaa weeyaan kuwaasoo curifaa la gartay wallaamu wara wasifaa waxaa lagu sifeeyey e binxiraafin wa karir takriir si araa rada wafashi tafashi si ashiina shiina wastail istiaala si adaad taxus waxaad kooda haysaa yaqiina yaqiina wallahu aclam